سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا حدثنا محمود بن غي... قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيرنا قال حدثنا أبو أحمد وقال حدثنا مسعر قال سمعت شيخا من فهم قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال bal xadiidka maxmuud ibnu khaylaan iyo abu axmed azubayr iyo miscar ibnu kidaam waa rag aynu hore usoo aragnay laakiin maanta miscar ibnu kidaan baa wuxuu yihi imaamkaasi samictu shaykhan min fahmin min shaykha ah waa nin odayo oo reer fahmi kamida ah ayaan maqlay ninkii muu magacaabin oo hebel hebel inama soo odhan ee laakiin reerkoodii buu sheegay musnadka imaam axmed baa waxaa ku sugnayd waxaa inuu yidhi waxaan u malaynayaa waadunnu an asmahu muxamed ibnu cabdiraxmaan taas baan filayaa amaaan u malaynayaa magaciisu inuu muxamed ibnu cabdiraxmaan ahaa saanta ibnu maajana muxamed ibnu cabdilaahi baa ku sugnayd calaa kulli xaalin ama moxamed ibnu cabdiraxmaan ha la yidhaaho ama moxamed ibnu cabdilaahi ha la yidhaaho waa nin miscar uu mooye cid kaloo ka warinaysa aynaan hayn inta uu siiqisay oo tiri waa nin siiqa aynaan hayn bal de waxa weeyaan markaa waa nin majhuula uun oo nin aan la aqoon ayuu ninku yahay <clears throat> ninkan xadiiska miscarkaba warinaya ninkaas baa wuxuu yidhi samictu cabdllahi bna jacfarin cabdullaahi bna jacfar baan maqlay ka xadiidka sanadkiisa dacfigabaa ku sugan rajulkana aan la magacaabin dacfiga ugaba yimi ama haddii la magacaabayna aan la aqoon dacfiga uga yimi baa sanadka xadiidka inoogu sugan koley dariiq labaadna imakoon leenahay imikana ma hayno ninkuna waa ninkaa miscaru mooye cid kale wax ka warisay aanu jirin cabdulahi bni jacfar baa sida xadiidka ama sanadka inoogu sugan yidhi samictu rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam qaala ina adyaba laxmi hilibka ka ugu fiicani ugu mudan ama xagga ladada iyo dee macaankiyo taabo weeye laxmu dahri dhabarka hilibkiisa weeye kolley waxaan soo haynay uun bal idaamkii iyo lixmiguna nooc idaamka ka midaba weeye waxaana inoogu dambaysay rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu calayhi marka la eega hilibka diraaca khaasatan waa ka adhige inuu isagu jeclaa ama uu cajab gelinayay xadiidkii ugu dambeeye macnataa ka duwan inoogu sugnaana kuwa hore inay ka raajaxsan yihiin baan soo sheego rasuulku bal wixii uu rasuulka ilaahay uga jeclaa iyana umuurihii kuma tacalluqsanaana waan soo maray xadiidkanna waxaa inoogu sugan falmadxi iyo ammaan la ammaanayo hilibka dhabarka la ammaanin kale xagga adyabnimadan iyo xaggan fiicnidana waa xagga marka la eego ladada isaga kuba sugan iyo khaasatan dee meelo kale hilibkood inuu ka fiican yahay kade xagga ladadii ama xagga macaankiya ah, ama jiraac waxyaalaha ugaba mudan yahay rasuulka ilaahay waa cunayno inooguma sugnaa xadiidkana sanadkiisa waan sheegnay laakiin deeta meesha munaasabadu waxay noqonaysaa san meelo kaleba ku soo aragnay ammaantan uu rasuulku ammaanay ama dee sheegitaankan uu sheegay baa waxay keenaysay de haddii rasuulka ilaahay helo inuu awqaada qaarkeed cuni jiray oo taasba inay guud ahaan waxaan ku jirnaa waa rasuulka ilaahay shamaaishiisii shamaaishiisiina waxaa ka mida bal sifadii akligiisa si wuxuu cuni jiray ka mid weeye wixii odhan jiray markaa wax cunayo horteed iyo dabadeedbo inoo dambaystaa ka mid weeye wixii uu cuni jiray naftooda oo wixii ma'kuulkiisa ahaa ama dee awqaada qaarkeedun haba cuno wuxuu kuwa kale kaba fadilo haba noqoto intuba oo waxa rasuulka ilaah islaam kuba tacalluqsan markaa tanna uga mid noqonaysa unay munaasabad u imanaysa waa xagga sheegitaankan inuu uu sheegay xadiidku bal hadduu sugnaado adyab inuu laxma bahr yahay xadiidkan sanadkiisa dacifkaas baa ku sugan ayaa dee keenaysay rasuulka ilaahayna salawaat wasalaamu caleyh inuu cunay oo taas bay deeta u soo gelaysaa bal rasuulka ilaahay salawaat wasalaamu caleyh sifadii ama dee wixii uu cunayay maakulkiisa ahaa ay tan looguma soo darayaan xdثna سفyاn بن وkيع qال xdثna زayd بن الxbاb عن cabdاللh بن المؤmr can ibni abi mulaykata can caaishata radia allahu canha ana nabiya sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu rasuulkii ilaahay yidhi nicmal idaamu macnaa wax wax lagu idaamto lagu qoysto oo dee kimistii iyo furankii adigu waxyaalaha dee u baahan wax kale oo lagu cuno ruuxa u jilciyo oo ka dejiya idaamna waa waa maa yu'tadamu bihi baan nidhi waa waxaan subagii leh saliidii leh sida imaka inoo soo socta khalkii leh xadiisna uu kuba yimi xataa hilibkii oo kale timir baan arki doonaa wixii adigu wax kale oo waxyaalahan yaabiskee engegan ee ama adag uu ruuxu ku qoysto ama uu la cuno si uu dee bal matalan ay ugu sahlanaato cunitaankiisii balna dee gees kalena afri kalena way ugu soo kordhinaysaa iyo waxtarkii waxaan ilahaaba kaas baa idaam guud ahaan laba idhaa haddaba idaamka u mudan u fiicani alqallu khalka weeye waynu soo oranay axaadiis tacaduday oo kan ka darajo sarreeya oo lafdigani uu kuba yimi marka xadiidka matni ahaan markaan eegno dee axaadiistii idaynu soo maray ayuu la mid yahay oo shawaahiddaa saxiixuu leeyahay oo sixadu waxay uga imanaysaa shawaahidda uu leeyahay horta taasi iyadu waa mid xadiidkan laakiin gaar ahaantiisa sufyaan ibnu wakiicna horeynu marar badan soo aragnay inuu nin daciifayana waan soo ogaanay cabdulahi ibn muamalkan isagana sanadka xadiidka inoogu sugan oo laydha cabdulahi ibn muamal ibn wahabilaahina isna waa nin daciifa ah oo waxa weeyaan nin daciifaba weeye sanadku waa sanad daciifa ah, laakiin xadiidku shawaahidda uu leeyahay baa keenaysa inuu matnigiisu matni saxiixa yahay taasi waa mida waa xagga matniga ammaantana mar horena waan soo sheegee dee waxa weeyaan rasuulka ilaahay idaamkan u ammaanay bal uu dee waxyaalihii kale inuu leeya waa kakaba mudan waa xaaladii markaa iyo waaqicii iyo markaa wixii joogay uunbay tahay ee maaha inuu idaamyada kaleo dhan ka fadilaya maaha nooca kale haddii la hele kasii mudan ee bal iyagu asalkoodu idaamka yahay se hadduu dee imaka zayd ha noqoto subag ha noqoto caaniya malab iyo waxyaalo dee iyaga ka mudan be markaasuu mutayasira waa wixii sahlanaaye looba keenayo balwaati <coughs> aanshee sheegnay munaasabaduna iyadoo rasuulka ilaahay dee loo keenay kimis engeganba ma qubsi engegan oo yidhi wax idaami miyaanu jirin bay yidhaaheen khal mooye wax kale ma hayno rasuulkaa yidhi isaga keena nicma idaamulkhal waa dee haddii aan wax kale la helin isagii naftiisu wax lagu cuni karo oo ku yarqoyn karo oo layskaga dejin karuu noqonaya bal markaa lagu yarqoysan karo oo bal markaa munaasabadu taas bay hedeen maaha inkii kale laga fadilayo xadiidka inna lagama qaadanayo uun halku inuu idaamyada kale ka mudan yahay oo uu ka mudan yahay lagama qaadanayo ee waa xaalad iyo sababtii xadiidka ayuu waafaqsan yahay bal xadiid kalena waaba inoo dambeeya <coughs> xagga munaasabadana mala waxaa roonaan lahayd xadiidkan axaadiistii khalkaynu soo aragnay inuu raaco gees ay isu raacaan axaadiistii ee dee axaadiistan aanu soo kala dhexgelin xadaana abu qurayb mxamed bn lcalaa'i qaala xadaana abu bakr bn cayaashi can haabitin abi xamsata sumaariye can shacbiyi can ummi haani'in qaalat annaha qaalat bal waxay tidhi kolay abu xamsata sumaali oo caawa inagu cusub saabitkan waan yar dambaysiisanaya intaan xadiidka dhammaynayo abubakr ibnu cayaashna waa ninkan muqriga ee shahiirkae waxa weyaan xafsada laba timnaa xagga riwaayada uu kaba wariyo in waxa weyaan caasim shacbina waa imaam aynu saba aragniyo ibnu calaa maxamed ibnu calaayo dee raggan lixdiiba ay wax ka wada wariyeen oo sheekadoodii ay ku kulmeen kaba mid ahaa ee hadal baan tirmidi kasoo noqon doonaa xadiidka ku tacalluqsan abuxamsana markaas baan arki doonaa waxaa awal markaa umuhani uu shacbi inooga soo noqonaya inay tidhi dakala calaya nabiyu sal llahu alay waslm han iyadu waa faatita laydhaa waa ina abi aalib weeye cali bna abi aalib bay isku hooyiya isku ababa ahaayeen faqaala rasuulka ilaahay baa ii soo galoo ii yimi waa suurtagal fatxu makaba inay ahayd waa kii gurigeeda rasuulka ilaahay dee yimiba ee ay ku maydhayba ay sheegtay inaynu salaado ama dee meel adigu kolkol riwaaya saas way timi kolna acla maka nugu yimi bay ahayd beeb bal adigu weyn barhkood baa taydhaa sharaaxda kitaabka sharaxday adigu rasuulka ilaahay baa usoo galay faqaala wuxuu yidhi cindaki agtaada shayun wax la cuno ma haysaa oo dee cuntaabu rasuulku u baahnaa waa waayna dartii run ah markaas baa wuxuu yidhi agtaada wax la cunaa ma ku sugan yihiin faqultu waxaan idhi bay tidhi laa may ilaa khubsun yaabisun kimis ama khubsi engegan un mooye oo dee waa wixii heedooda inta badan ay kaba duwan jireen kolkol haddii la helana qamadidoodaas waa khallun iyo khal mooye wax kale ma hayo waa khubsi yaabisa oo waxdee la yskaga dejin karo oo ruuxu ku yar qoysan karona waxaan hayaa wax kale ma haya bay tidhi iyadna waabay kala xishoonsayseen riwaayad timi rasuulka ilaah inay waxaa soo hordhigto iyo intaa uba keento faqaala rasuulku wuxuu ihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh haatii keen imatana waa ficlu amar unoosanbay de haddii ismu ficilun ay tahay ya may raacdeen malan ee waxa weeyaan ficlu amar oo keen buu yihi rasuulka ilaahay waxaad hayso ma aqfara ma marhnaaninoo baytun aqal min udni markaa balan cibaarada qodol si ay igu hagaagtaan soo kala horraysiye ma aqfara ma marhnaanin baytun caqad fiihi dhexdiisa alkhallu qal uu ku sugan yahay min udmin udmi kama badhna udmi waa jira un oo aqal dee wax kale haddaanu jirin khal uu yaalo wax waxa lagu iidaamtaa waa jira oo maaha uun dee isagiibaa wixii kale bedel ka noqonayo oo haddii dee iyada waa lahayd khal mooye wax kale maayo khubsiga iyadna waa kimis engegtay waa kisar mar hore ay dubtay qadco yaroy haysay oo gobolla ay haysay oo dee kimista khubsigoodii muslimiinta ahaa markaasaa ah, wixii laysku ku yarqoynaa iskaga dejin lahaabaa khalun ay ahayd waxay haysay markaasa rasuulku wuxuu leeya si guudba salawaatullaahi wasalaamu calayh guriga haddii dee uu yaallo wax kale aanay jirin asal ahaan waxa yaalla uu yahay bal maalan khal uu yahay idaam waa jira oo aqalkaa ah lama odhanayo aqalkan wax wax lagu idaamto ama lagu dayrsado lagu daysto oo waxyaalihii idaamka loo yaqaanay ah oo jira ma jira fikra lama odhanayo idmi kama badhna aqalkii khaliyaallaa oo bacna khalwa waxa weeyaan idaan waa jiraan weeye akfarana macnuu waa maa khala weeye oo alqafru waa tan dhulka cidlada ee khaaligeen biyaba lahayn iyo baatoona lahayn qafr ama biyo aan lahayn baa qafri laydhaa ujeedadu maa khala weeyo ma kama madhnaa nin idaam kama madhnaa aqal khal yaala taas baa xadiidka adigu dee laqadiisiiya macniisiiye wamaa akfara baytun min udmin beydkaasoo oo kolley waa dee sifadii beydka untan dambe fiihi lkhallu khal uu ku sugan yahay idaam kama madhna <coughs> udmiyo idaamna horaan soo aragna tirmidi baa wuxuu xadiidkan ku wariyey jaamiciisa sad uu imika shamaylkiisaba ugu wariyey waxaan raaciyaa hada xadiiun xasanun gariibun min hada alwajh waa cibaaradiisii waa xadiidku waa xasan horta isagaa uu taxsiiniyey marka marka la eego dariiqan aan kuba wariyay sanadkaasna qariib buu kuba yahayo wuxuu leeya laa nacrifu min xadiii umihani ila min hada lwajh ariiqaas unuy abuxamza uu kaba warinayo can shacbi shacbina umuhani sanadkaa mooye sida kale oo xadiidkan iyo dariiq kaleo lagu warinayoonu garanaynaa maba jirto markaasaa wuxuu raaciyaa abu xamsata timaligan haabit abi safiya haabit wuu inoo yaalaaye haabit ibn abi safiya la dha abihii baa kunyadiisa abu safiya la dhaa barkood ay diinaar yidhaaheen magaciisa umuhanina wuxuu kordhiyaa inuu yidhaho maatat bacda cali caliyin bacdi zamaan cali mudday kaba dambayso saas baaba dee shacbiu hagaag ugu soo gaadhay wuxuu raaciyaano weliba jaamiciisa bukhaari baan weydiiyey maxamed buu had iyo wasaaltu muxamadan xadiidka mee waxaan weydiiyey xadiidkanoo wuxuu ihi laa acrifu lishacbiyi samaacan min umihani ma garanayo oo ujeedadu dee waa bukhaari agtiisa sidii kuba sugnayd bal shacbi maqal wax ka maqlay ujeedadu imaka xadiidka waa ka warinayaaye laakiin dee xadiid ay ku maqa ay ku sugantay umuhani baan maqlay oo caddaynaya inuu toos wuxuga maqlay kaa anugu ma garanayo buu ihi wala culimmada qaar ay sugeenba markaasaa waxaa ku idhi buu i abu xamse kaba waran waa ninkan aan hayno kayfa huwa cindaka markaasuu ihi axmed ibnu xambal waxbuu kaba sheegay ama takalama fiihi laakiin wahuwa cindii muqaarib alxadiid saasaa kolley sheekhiisii baana qowlkiisii u ahaayo ee iyadoo dadka kale ay daciifiyaan kole duleeya agtayda waana xadiidkiisu axaadiida dadka kale ku dhow yahay oo waa muqaarib alxadiidi ama muqaarab alxadiid haddii la yidhaha waa alfaad iska tacdiil haba dambeeyeene ayay noqonaysaa xadiidkiisuna dadka kale xadiidkooda ku dhowyahay saas buu xasan muranimo ugaba cabiray iyadoo marka leega dadka kale ra'yigood iyo agtood abu xamse xadiidkiisa la daciifinayo bukhaari dee bal ra'yigiisu taa ahaa in xadiidkiisu aanu ka durugsan yahay xadiisa dadka kale ayuu isaguna xasannimo ugaba cabiray marka waxaan leeyahay had goor kitaabkaa kale fawaaid kalaa ku badan oo xadiidka marka uu dhigto uu raaciyo kitaabka habeenkii aan casharka bilaabayna waan soo sheegnay labada kitaab markaan siyar baa dhigaynay inta badan ee ama xadiid ku tacalluqsan ama san oo kale magac ku tacalluqsan ama bukhaari uu cilo xadiid kuba tacalluqsan na kitaabkan iyadoo xadiidka sanadkii uu halkaa ku wariyey kuba wariyey ayaanu inta badan soo dhigan oo waa fawaaid kitaabkaas kale ku sugan oo inta badan sheekhu meel meel naadira mooye kitaabkan uu kaba aamusay oo uu ka daayay oonu kuba sheegin iyadoo xadiidku matnigiiyo sanadkii ay mid kaliya yihiin marka laynsu eegno sunantiiyo jaamica bal ninkan aan sheegayana haddaba waa ninkaa xaaladiisu bukhaari baa dee taracyigaa uu tirmidi nooga soo naqliyey qaba aimada qaarkoodna intaa way kasii hooseysiiyaan ama kaba sii daciifiyaanba weeye waa nin atbaacu taabiciintiina kaba mid ah oo bal matalan xadiidka sanadkiisa dee haddii aan eegno tirmidina waa kan taxsiiniyey hadalka mala bukhaaribuu u taxsiiniyey ama xadiidkaba aimada kalena laakiin waabay daciifinayaan laakiin macnahan ah khalkaiyo inuu idaam yahay waa macno aabito axaadiistiisu ay badan tahay inuu khalku idaam yahay xadaana mxamed bn muan qaal xadaana mxamed bn jacfarin qaal xadaana shucbatu can camr bni murata can murata alhamdaniyi can abi musa alashcariyi radi allah canhu can nabiyi sal llahu alayh wasalam qaal anahu qaal sanadka xadiis ka xasilaya maxamed ibnu musana canazi iyo maxamed ibnu jacfar gundar iyo shucba waa dad aynu marar dhowra ama marar badan soo aragnay kitaabkana ku badan dee dadkii asiqaata rufaca dee barhkoodna waxaweya kaba mid ahaa dee shucba iyo maxamed iyo maxamed ibnu jacfar waa raggii iqaadee waaweynaa waxaan filayaa inaan hore inaan u aragay camr ibnu mura iyo burat alamdaani abu musa alashcari waa saxaabi aynu sooba aragnay labadanbaa yar cusub camr bnu mura waxa weeye oo imaka uu shucba kaba warinayaana waa nin taabiciya ah. murat waa nin taabiciya ah. aniga waxa ii dhacday iyadoo daafshii dhibicda lahayd ismigu uu leeyahay laakiin haddii xataa idinka idin dhacdayna khada un weeye tabaqadaas marka la eego taabiciintii atbaacu taabiciintii cid magaalada hamadaan loo laydhaa loo nisbeeyo raggan ruwaadii inoogumaba jirta waa ragga dambe hamadaan magaalada neeraan ku taalla ay kuba badan yihiin cidhimadii dambe ee musanifiinta ahayd ee waa reer hamadaan la yidhaa dhaayo oo dee badnaayo oo yoman degi jiro aad u badnaayo lasoo naqliyay rasuulka ilaahay markii cali u soo gaadhsiiyey inay reerkaasi islaameen ba laydhaa sujuudba sujuud shakri buu sujuuday reer habdaan <clears throat> bal markaa camr bnu mura can mura ayaa inoo taallay horta mid weeyaanoo sanadka markuu sidan yahay shucba can camr bni mura can mura can abi muusa alashcari wuxuu ka mid yahay axaadiitii ama asaaniiddii lagu sifeeyey asax alasaaniid inay tahay asaaniidda kuwa ugu sixo badan inay tahay ayuu sanadkaasi kaga mid yahay marka abu muusa alashcari sanadkiisana aan eegno waa ka ugu sarraynayuu noqonaya sayida alfidisay ahayd wa shucbatu can camri bni mura wa shucbatun can camri bni mura can muratin can ibni qaysin karahis markuu asaxal asaaniid tirinayay laakiin mid baa jirta oo camr bni mura ibni cabdillahi bni daariq aljamali baa la yidhaah murahan uu isagu ka warinaya aabihii maaha aabihii bay magaca ku kulmeen kulmeen ninkana murat ibnu sharaaxiil baa la idhaha waa nin taabiciintii waaweyneed oo caabid aha siqana ahaa oo muratu dayibna uu ku shuhroobay muratu dayib mala cibaadadiisi ay u yidhaaheen ka kalena waa camr ibnu murata ibni cabdillaahi ibni daariq aljamali oo muruhun bay ku kulmeene ismay dhalin waxaana jirta dee koley marka la eego qolooyinkii alfiyada suudi sharxay tirmisi ninka laydhaa kitaabkan manhaju dawinadar laydhaa markuu beydka qabanayay ayaa wuxuu ku qabtay can abiihi mura abihi mura camr ibn mure aabihina waxa la arkaa rijaasha lixda ah meelna kumawaa lahaa dikriga ee waxa weeyaan kutubta lixda ahi taasaa dhacday laakiin waxaa adigu isagu dee ma lahayn waxaa arrin dhacday imaamkan ama ninkan muxaqiqee shaakir axmed shaakir sharxiisa yaree kooban uu ku leeyahay alfiyadan suyuudi iyo baritulxasiis ama dee magacaas bayin oo sharxiisa halkaas labadaba isagana waxa kaba dhacday isagoo kaba dhigay camr ibnu mura murahan uu kaba warinaya aabihiin iyo laakiin wax jira maaha taas waxba kama jiraan intaas murahana waa nin kaleo murat bnu sharaaxiil layidhaah oo iqa aha caabidna aha kaasna waa camr bnu mura alhamdaanna waa reerkoodii kaasna waa nin debel maalan reer reer muraadba aha camr bnu mura bn cabdillahi bn daariq aljamali oo laba nin bay kala yiinade waa isu sheekhuun xadiidkuna waa saxiixayn xadiidkan inoo soo socda bukhaariiyo muslimba way wariyeen bal waxaan leenahay waa adigu umuuraha sidaa jira sanadka waa asax alasaniid ayuu kaba mid yahay murahan makahamdaanina maaha camr bnu mura murahan tilmiidkiisa u aabbaha isagii mahay nin kala yiid kitaabay sheegayaana saasaa dhacday bal markaa dee ruuxii hayaayaan ku kadsoominun ama wixii kale dee iyaga intay ka naqliyeen saasun ku socday wey qaala wuxuu yidhi rasuulka ilaahay salawaat wasalaamu calayh fadlu caaishata caaisha fadligeeda calanisaa dumarka ay ka mudan tahay oo dumarkii dee waqtigeediiba mudnay dee kama mudan tahay oo dee waxyaalo badan ay kaga mudnayd baa jirtay oo dumarka ay kaga fadilan tahay ka fadli sariidi sariidka fadligiisa oo kale weeye calaa saa'iri dacaami cuntada inteeda kale uu ka fadilan yahay ka mudan yahay ka qiimo badan yahay taasoo kale caaishana dumarka intooda kale uga qiimo badan tahay kolleyna waa dee dumarkii zamankeedan ku fasiraynaa ee dadkii kaba horreeyey horta dee maryamo oo kale iyo barhkood ay yidhaaheen nebiyad baabay ahayd oo kale aasiyo iyo dee kolley axaadiis baa kuwa timi dee fadligooda ziyaadada ay leeyihiin kuba timi faatimana inay sayid khadiijata nisaa ilcaalamiin tahay xadiidkii saxiixabaa kuba yimi khadiijo iyadoo caaisha weydiisay kol ay tidhi iyadoo uu rasuulka ilaahay had iyo goor hadal jiray maxaad islaamtaa iyo se ahayd oo ilaahay mid ka khayr badan kugu arsaaqay ama ku siiye aad kama xusaysaa waxaa rasuulku taas waa inkiray oo dee intuu fadligeedii sheegay baa uu sheegay cid ka mudan oo la siiyey inaanay jirinoo bal khadiijana dumarka rasuulka markan eegno walow dee culimada khilaaf dhexdooda jiro faadimada ay halkan soo geliyaan haddana khadiija iyada u horeynaysa bal markaas xagga kalena dee faatima waa badcatu minhu si rasuulka ilaahay baa yidhi xadiidkana sayata nisaa ilcaalamiinoo si gaaray noqon bal markaa laakiin caaisho markay noqoto hadday tahay cilmigeedii ay lahayd oo cid kula midaasa lahaan aanay jirin macrifada aad iyo aad u badnayd fasaaxadeedii iyo umuurihii kale kulansatay akhlaaqdeedii fiicnayd iyo dumarka rasuulka oo dhan marka laga saaro khadiijo laga saarana iyada iyadaaba ugaba fadli badane ee way kaba wada qiimo badnayd taas xagga jaanibka cilmida cid iyada dee kulaba mid iyo asal ahaan nisaa saxaaba iyo dee ciddii kaba dambaysa ma jirayse bal haddaba fadliga ee caaisha dumarka kaba leedahay maxalushaahidku inaga fadligii caaisho ma joogno cuntooyin baan joognaa iyo rasuulka ilaahay bal waqtigiisii cuntooyinkii laba cun jira rasuulkuna cunay saliidka saliidkuna waxa weeyaan weeyaanuun waa khubsiga bal alkimistaba iskaba idhaahoo markaa inta la googooyo lagu idaamo maraq hirid de marka awqaadda qaarkeed hilib waa la socdaa xataa haddaan hilib la soconaa sariid waa la odhanayaa laakiin inta badan dee waa hilibna waa la socdeen laakiin marqiisiiba waxa lagu qooyey ah kaasoo marka la eego cuntooyinka iyagu heli jireen kuwii ugu mudnaaba ah xagga marka la eego dee nafciga dee nafcigii hilib lahaana maraqiisa waa ku sugaya ama isagiiba waaba laba socda khaasatan marka iyo sariidkuna ama khubsigana oo inta badan shaciirkoodii ama xindadoodii laga sameeyeyna kolley manaaficdeedaa badnayd marka tan u bayana marka la eego isaaqadiisii ama de cunitaankiisii on jilicsan ruuxii raabsi badan uga baahnayn nafci badan oo adigu uu leeyahay adigu bal umuuro badan baa kolay keenaya cuntadii kale isticmaalayeen oo dhan inuu kaba mudnaado haddaba caaisha say dumarka ku tahay waxa weeye sidaa tariidku uu cuntada ku yahay tariidkuna waa taan soo sheegnay idaan bayd aan kolay ciddii tidhi aanay culimmadu dee kuwa naxwaduna way soo qaataan qolooyinkan axaadiisu meelahan way soo qaataan kuwa luqadu way soo qaataan hadlayana qaailkii yidhi dee mahade inta badan soomay magacaabin qolooyinka shawaahida naxwada kaba hadlaaye idaa malfudzu ta'dimuhu bilaxmin fatilka amaanat allaahi sariidu amaanat allaahina koley malaa xarfu jarkii baa dhaco misr shaafid ahaan buu ku nasbiyey malaa qasam ahaan buu uga jeeday oo idaa malfudzu ta'dimuhu bilaxmin marka dee khubsiga aad hilib idaab ugaba dhigto hilib khaliya maahe waa maraqiisiyo taas fatilka amaanat allaahi sariidu amaanada ilaahay baaba ku dhaartay bal hadday dee dhaargeeliso isaga dee saa uga dhaartee riidu ariidku waa kaas waa khubsiga laxmi iyo maraqii lagu qooyey lagu furtay kaasba sariid lagu magacaaba bal haddaba sariidku saa iyaguna cuntooyinkoodii haysteen de waxaa fawaakihiya lada looga jeedina marka la eego taqdiye iyo taa loogama jeedo waa kii uguba mudnaatii ay helayeen isaga ayay tahaybo sariidka hadaba kaa weeye rasuulka ilaahina salawaat ullahi wasalaamu caleyh tan wuxuu u dee waxyaalihii ay cuni jireen markay helaan markasaba may heli jirine ayuu kaba mid ahaa waana cuntooyinkooda dee uba mudnaa fadlila ayuu kaba mid ahaa bal taasba weyaan caysho fadligeeduna koleda waa fadliga macruufka <clears throat> sariidku waa haddaba kaas weeye kolley halkan qolooyinkii sharxay ama dee ibnulqayim oo kale ama ha noqoto dibigiisa nabowga oo suurtagal ay tahay zaadulmacaadka inay ka dhex saareen waayo waxaa halkan ku jira waa dee mujalad zaadulmacaadka kaba mid ahun ama dee qayb kaba mid ahun iyo dee waa badiyaa bal manaaficda uu leeyahy waxyaalaha isagoo dee waxyaalo badan oo umuurahan aan haynaba aada ugaba hadhadleen xadaana caliy bnu xujrin qaal xadaana ismaaciil bnu jacfarin qaal xadaana cabdulaahi bnu cabdiraxmaan ibni macmarin ilansariyu abu tuwaalata anahu samica anas bna malikin qaala rasuulu lahi sal llahu alayh wasalam waa xadiidkii hore laba mida uun waana xadiidkaa dee saxiixba ah aynu soo marrayba asaxal asaaniid ba in lagu wariya bukhaariyo muslimna inooguba sugan asalkiisu cabdulahi bn cabdiraxmaan ibn macmarkana waa nin dee anas wax kaba warinaya laakiin waa raggii dee anas iyo midhicida ayuunbuu laba kulmaya dadkii haddii dee cidii waktigaa joogtay uuna waay waa siqaara taabiciin nin siqaana weeye oo ansaar oo madiinana wakti qaadi kaba aha ma ibn cabdilcasiis buu qaadigiisii madiinaha waktigiisii wuxuu markaa yidhi rasuulku waxaan maqlay buu leeyahay anas ibni maalik ama uu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam fadlu caaishata cala nisaa'i ka fadli sariidi calaa saa'iri acaam waa xadiidkan kala soo baxnay xadaثna qtaybaة bn سacيidi qal xadaثna cabdالcaزيز bn mحamedi can suhayl bn abi صاlح can abihi abihi abi صاlح وasamaan can abi hurayraةa radي الlah canhu anahu abu hurayra ra'aa wuxuu arkay rasuul اllahi salى الlah عalيه wasalam rasuulkii ilaahay buu arkay oo tawada'a weysaystay min kli hawri aidin ay min jli akli hawri aidin aid caanahan ay fadhiisin jireen oo kalena cadcidaas baama weyde intay cirtan oo kale khaasatan dee iidaha ama kuwaas adhiga ayay ka saari jireen biyo waxaasoo muddo ay haysan jireen kolkolna waxay leeyihin dee hab ay u samayn jireenoo dabbaabay kaga dhigi jireen waxaan jaamidka ah ay ku fadhiisan jireen oo adigoo caano la fadhiisiyey uun adkaanayay dhagaxoobayo muddo iskaba haysan jireen oo marka dambena ama intay dee googoyo maysta kuba cuni jireen ama ay biyo iyo waxyaalaha intay ku laaqaan dibdee bal matalan ay u cabi jireen taasba aqadku ahaa sawrkuna waa qidco ama waa gobol ama qidco aqad kaba mida ah oo ujeedada rasuulka ilaahay baa waxa loo keenay caanahaas mujafafka ahaa la aakeeyey oo gobol kaba midoo dee isagoo waxoogaaba loo soo gooyey loo soo jebiyey oo sawirku imika macnaha waa qidca min anqid baa macnuu yahay ayuu cunay rasuulkii ilaahay oo maaha biyo ahaan ama caan ahaan inuu cabaynta biyo lagu qooyo ee dib wixii loo ay u milmeen ee waa isagoo adag ayuu googooso loo googooyo markaa googoosayo markaasuu sidiisii uba cunay rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh salaad baa gaadhay oo u weysaystay ee imanka lafdiga daahirka xadiiskuna waa inuu cunitaankiina wax badgaadhay buu ahaaye kaba weysaystay uma ra'aahu wuxuu arkay abu hurayra akala isagoo cunay rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh min katifin garab dee neef garabkii dee waxa weyaan ayuu rasuulka ilaahay wax kaba cunay uma sallaa waa tukaday walam yatawada mana weysaysan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh war xadiidka ibnu khuseyme iyo ibnu maaja iyo qolooyin kaleba imaamka way la soo saareenba saciid ibn abi saalixan abii kaba wariyay iyagoo duruqdaa kuba kulmaya isaga oo xadiid bal martabadiisu ay xasan aanay ka hooseynba markaa arrinkan uu inoo sheego horta mid weeyaan oo isticmaali jireen ee caanahooda ay hab iyagu yaqaaneen u fadhiisin bixin jireen ee u adkaan jiray dee waa kan rasuulka ilaahayba salawaatullaahi wasalaamu calayhi waqtigoodii waa dhaq ayay u ahayd oo waa cunay oo waa isticmaalay mid waa taata nooguma sugan arrinta laakiin jirta habeen dhoweydna waan soo haynayba waa rasuulka ilaahay maka wuxuu sheegay abu hurayra inuu sawrkaas ama qidcada tawrku waa qidco waa gobol aqidkaa kaba mida uu cunay rasuulku markii uu salaad u baahday uu weysaystay markaasuu dee tukaday laakiin isagoo garab balta haddii aan idhaahno wuxuuga weysaystay aqadkan ayaa caanahan jaamidkii waa dab baadsan kaba dhigay oo dabbay dee ku fadhiisiyeen aan idhaahno wuxuu noqonayaa wax dabtaartay wax dabgaadhay oo rasuulka ilaahay cuno dee markaa uu kaba weysaysto dee waana taynu soo ogaanay inuu rasuulka ilaahay taa amray kana waxa weeyaan weysaystay waqtiyo walow markii dambe uu iska daayay rasuulka rasuulka ilaahay taa salawaatullaahi wasalaamu calayh habeen dhaweyd baan ka soo hadalay markaa laakiin xadiidkan kale ayaa maxaa kuma sugnaa katif garab buu cunay garabkiina waa la kariyey uun ama la dubay adugu wagi danbaa kolli gaadhay uun rasuulka ilaahayna kama weysaysan mid weyaan oo dee waxaa dhici karta laba cisho iyo laba waqti sumadu siay keensa waa marda maha isku maalintii uune waqti dambaba inuu arkay labada xaale kalaba duwan oo marka hore uu rasuulka ilaahay sawirkaas ama qidcada aqadka ee uu cunay ka weysaysayna markii uu isaguba yidhi tawadaw mima masati naar inay ahayd xaaladan dandamana marka dambe dee xukunkaa hore mansuuqa uu noqday ee uu markii dambe dee aanu kaana aakhiru lamrayni min rasuulilaahi sal allahu alay wasalam tarka lwuduui mima masat istisnaar sii ay ahayd inay taa ahayd oo labadaa xaale ay kala yihiin waa daahirba taasi waxaa suurtagalay inay rasuulku waa weysaystay uun hadalkiisii taasaan ka weysaystay inaanu soo naqlina daahirkoodu taa haba ahaaday inay suurtagalayd rasuulka ilaahay xadad kale marka aan weyse qabinba ama xadad kaleba uu ka weysaysanayay ee sawrkan uu cunay ama qidcadan uu cunay inaanu kaba weysaysan oo waqtigan dambe ay wada ahaayeenna iyadna waa daahir waaba dee iyadna ixtimaal xadiisku inoo isticmaalayo ee laakiin deetan ognahay un waxa weeyaan hore u soo sheegnayba bal hilibka geela markaan gaar uga saarna habeenkaa dhoweyd soo nili waxyaalaha kaleen isaga ahayn haddii dabuul si uun kuba gaadho waqti haddii laga weysaysan jiray koley rasuulka ilaahay xaalkiisii dambeeye wuxa inaan lagaba weysa inaanu kaba weysaysanoo waxba dee waxa weeyaan weyse ma burinayso haddaan dee weysada axaadiista kuba timiba isnadiifin lagu xambaarino laakiin taasna daahirka axaadiista way kaba fogtaa oo waayo xaaladii dambe waxay ahayd inaan lagaba weysaysan rasuulka ilaahay dee halkan mooye axaadiid kaleo ka duwan oo saxiixa ayay noogu sugantahay rasuulka ilaahay isagoo cunay hilib iyo ama waxyaalo kale oonu kaba weysaysan bal imaka laakiin arrinku kaasba weeyo labadaa ixtimaal baa jiro macnaha laakiin sawri aqidinna macnuu waa kaa xadaana bnu abi cumara qaala xadaanaa sufyaan bnu cuyaynata can waa'il bni daauudin can ibnihi wahuwa bakr bnu waa'ilin can zuhriyi can anas bni malikin qaala anahu qaal sanadka xadiidka ibn abi cumar maxamed ibn yaxya ibn abi cumar dee waan ku yar celceliyey weliba waxaan soo sheegayna ibn abi cumar hadduu sufyaan idlaaqo waa sufyaan ibn cuyeyna un sufyaan thawri ma soo gaadhin dee waa min habeenana sheeg sheegay magaciisna abu cumar waa awowgiyo waayo maxamed ibnu yaxya ayaa la yidhaha ibn abi cumar abi cumarka waa waa iskaga baanta in badan in awowgood loo nisbeeyo maxaa xadiidka inooguba saban waaid ibnu daawuud la yidhaaho waa nin koley ikhtiaaru taabiciin la mucaasarooday laakiin waxa wey koley dee cid uu arkay oo saxaabi aanay inoo sugnayn oo atbaacu taabiciintii un kaba mida ninkaa waaid ibnu daa-uud la yidhaaho oo koley kutubtan sunanta ayuu dee riwaayadiisu kuba sugantay labada saxiix nooguma sugna ayaa wuxuu xadiidka ka warinayaa inan uu dhalay hadda nabni inankiisii buu kaba warinayaa oo maxay noqon geed waa riwaayat alakaabir can alasaaqir bay qayb kaba mida tahay waana kasii khaasan tahayo waa riwaayat labi can ibnihi weeye waana dee dad kale oo saaso cabaasoo inankiisa kama warinayaana waa jiraaye inankiisan bakr ibnu waail la yidhaaho xagga dabaqada waa uga dambeeya labadooduba atbaacu taabiciintii un weeye laakiin dee aad cumrigiisuma dheeraano hore u dhintayba inankan ba bakr ibnu waail inankiisu kama warinaya isagu muslim saxiixiisna waa inoogu sugan yahay sida sunanta ara afartaa ugu sugan yahay aabihii oo aabihii xaggaa uu laba wadaagsaday ayaa xadiidku dee markaa waa sunan sugan tirmidi iyo abu daauud adigu sunantu inooguba sugan yahay oo bakri isagu waxaan leenahay rijaasha muslimna ka mid weeye laakiin aabihii walood muddo aabihii xagga marka leega itqaankayo inuu aabihii ugaba sarreeyey isagu waa rijaashan sunantan hadaba bakr ibn waail oo waxa weeyaan aabihii kama warinayo isaga aabihii xadiidka ugu sheekha ayaa markaa kale axaadiista dhowr oo kalena uu ka wariyaa way jiraane ayaa muxuu can zuhri can anas ibni malikin qaal anahu qaal awlama rasuululahi sal lahu alay wasalam rasuulka ilaahay waa u weliimeeyey oo macnaa weliimadu waa waxaan dee la sameeyo marka farxadii ay jirto dee arooskii oo kale imakana dee aroos bay ahayd rasuulka ilaahay markuu guursadey bay ahayd safiya wuxuu weliimeeyu weliimo uga yeelay rasuululahi sal lahu alay wasalam can safiyata bitamrin wa sawiiqin timir iyo sawiiq macnaa safiya waa inaa bintu xuyay ibna akhdab khaybar markii la furtayna kolay sabigiibay kuba jirtay rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh waa xoreeyey xoraynteedaas baanu meherkeedii kaba dhigay iyadoo dee reer bani nadir ninkii odaygooda ahaa wakhtigaa horteed baa isaga la dilay dagaalkii khandaq khandaq waa ninkii soo abaabulay dadka carab iyo dee dadka soo wada kiciyey ama raggii soo kiciyey buu kaba mid ahaa laakiin markii dambe reer bani quraydu ku xambaaray isagu inay cahdiga buriyaan ayuu kula hadhay xusnigoodii jirtayna isagaa waxaan kuba xambaaray oo waqtigaas baa la dilay isaga iyadu se markaas kolay mala waxa weeyaan jinaat ibnu rabiic nin la odhanayo waqtigaa la dilay baa qabayba waxaanay culimmadu soo naqliyeen inay ku riyootay dayaxa oo soo dhacay oo dhabteeda kuba soo dhacayoo dee iyaguna markaa mala mucabiriintoodii intuu ama ninkeedii intuu dhirbaaxay ku yidhiba waxaad ku tamaniyeysaa boqorkan carbeed baad ku tamaniyeysaa oo kale oo dee inuu noqda iyo taas bay adigu calaa kulli xaalin xabsadii bay kaa mid ahayd rasuulkii ilaahay baana waxa weyaan iyadii intuu xoreeyey buu xoor guursadayna xornimadeedii baanu meherkeedii kaba dhigay markii khaybar laga soo noqday oo dee markaasna dee istibrihi malaa dhammaaday oo ay daahir noqotay ayaa meel dhexda iyagoo la joogo ayaa rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh iyada aqalgabkeedu uba ahaa safarna way ahaayeen cunto markaa kale uu sameeye hilib uu qalay may jirin walo dee ruuxu hadduu karayo bal alaqal neef qala ay tahay siduu rasuulka ilaahi cabdiraxmaan ibnu cawf ku yihi awdhin walow bishaatin oo markaa aadmoodisa dee waa xataa neef haba noqoto wax ka weyn haddaad weydo taas weliimo kaba dhig laakiin taasi may jirin wixii rasuulka ilaahi weliimo uu kaba dhigay maxay ahayd timir la arko dadkii wixii ay haysteen ee sahaydoodii ahayd iyo sawiiq oo sawiiquna waxa weeyaan waa heedoodii ama qamadii sidii dee kolkolcay heelayeenba markaa la taloolo ayaa la tumi jiray oo dee buday noqon jirtay budadaas safaraduna way u qaadan jireen taas baa sabiiq la odhan jira marka awqaada qaarkeed caana ama biyo ayay kolba wixii la helo ku qaysan jireen oo dee boorashoo kale u noqon jirtay la cabo kolkolna sidiisa ayaaba looga cuni jiray marka waxaa la keenay timir sawiiqaasna waa la keenay waa wixii la helayay tiibaa adigu dee layskuba iyadna laysku iskuma daray oo adigu bal markaas siibaa dadkii weliimo uma noqotayo marka rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh weliimadiisii uu sameeye taa markaa ruuxu haddaan wax kala karayn neefba qari kari waayo wixii sahlanaada ee fududaadaaba weliimo way noqonayaan rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh waatanoo weliimadiisii waxay noqotay maalintaas timir iyo sawiiqaas bay ahayd maxalushaahid kole dee waa timirta iyo sawiiq labaduba waxay kaga mid yihiin taas waxyaalihii dee maakulaadkoodii ama rasuulka ilaahina cunay isticmaalayeen baltaaba xdثna الxuseyn بن mحamd الbصري qال xdثna الفضyل بن سليمان qال xdثna فائd mولى عbaydاللh بن علي بن أbي رافع mولى رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qال xdثnي عbaydاللh بن علي عن جدته سلمى أن الxسن بن علي sanadka xadiidka ninkan faaid la ydhah waa nin atbaacu taabiciintii kamida fudaylkaasna waa nin adugu koley isaguna atbaacu taabiciinta raggii ugu yaryaraa kaba mid ah kolley xifdigiisu ma sii xoog badna akhdaa waxoogaa ama badanoo kaba dhacdana way jirtaa baa laydha walow labada dee saxiixba dikri uu ku leeyahay ama uu inooguba sugan yahay infaa'idku laakiin waxaweyaan isagu ayma kala duwan baa tawsiiqiya oo mowlanimaduna dee balaa ninkan baa welihiisii lahaa uun cidqigiisii iyo lahaa oo san baa dee mawla cubaydillahi ibni cali ibni abi raaficl oo yidhi isagiina wuxuu yidhi mawlaa rasuulilahi sal allahu caley wasalam sababtuna awowgiisa waa awowgiisa cubaydullahi bni caliy bni abi raafic abu raaficaas ayaa ahaa rasuulka ilaahay mawlihiisii ahaa rasuulka xoreeye salawaat wasalaamu caleyh magaciisa aslam iyo ibraahim iyo magacan kalena way kuba sheegeen in haweenaydiisuna umuraafic baaba la odhanayo waatay noo soo socoto salamada ay noo soo socoto la idhaaho iyadaaba dee qaabiladii waxa weeyaan ibraahimna ahayd markaa kaba umulis dhintay mariya ibraahim ibn rasuulilaahi sal allahu calayh wasalam bal aburaafic taas buu ahaa waxaana laydhaha markii hore waxaa lahaan jiray cabaas cabaas baa rasuulka ilaahay siiye salawaatullahi wasalaamu caleyh rasuulkaa xoreeyey marka aburaafic waa mowlaa rasuulilaahi sal allahu caley wasalam iyo khaadimkii ee dadkii isaga tadfirtiisa ahaana mawaalidii rasuulka weeye oo waayo awowgiibaa ahaa mowlaa rasuulilaahi isaguna dee waa tadfirtiisii buu yahayo mawaalidii rasuulkaay noqonayaan bal marka taas buu u leeyahy mowlaa rasuulilaahi sal allahu caleyh wasalam wasalam isagu maaha in dee rasuulka ilaahay soo gaadhay maaha bal ku soo dhawaadayba ma aha marka ninkaas baa wuxuu faaid baa odhanaya xadaanii cubaydullah bnu caliyin oo mawlihiisiiya iyo ugama waramaya can jadatihi salma ayaydii salma salma waa taa aan waa umu raafic abu raafic zawjadiisii weeye koley culimada mala meelahan ishkaalaadiiba haweeney kaleuma isaga bal isku yar hooyadii iyo eh, xaaskiisoo kale iyo ayaa yar ishkaalaad jira xagga riwaayaadka qaarkoode eh, laakiin waxa weyaan bal waa umu raafic ayuunbay tahay oo waxay dhashay markaas isagu dee cubaydulaahi bnu caliyi isagu waa awowgii abu raafic zawjadiisii oo aabihii cali ayay dhashay taas bay noqonaysaa daahirka kalaamkuna waa inuu soo gaadhay baad moodaa walow dee yar martabadiisu dee yar soo gaadhkuu yar adag yahay bal laakiin waa kan xadiidkayadiibu kaba warinaya xadiidka bal laakiin sanadkiisa isaga naftiisa faaida waa taa aan idhi cubaydulaahi ibnu cali baa isaga naftiisa kalaam kuba sugan yaho kolley xadiidka sanadkiisu waa dacfi waa ku sugan yahay ama waa dibacsan yahay khaasatan cubaydulahi ibnu cali markan eegno wuxuu yidhi ana alxasan bnu cali ibn cabaasin wabna jacfarin xasan ibnu cali iyo ibnu cabaas iyo cabdulaahi ibnu jacfar waa ina jacfarna dee marka la idlaaqo waa cabdulaahi ibnu cabaasna marka la idlaaqo waa cabdulaahi isne ayaa atowha waxay u yimaadeen salmay u yimaadeen faqaaluu laha waxay ku yidhaaheen isnacii lanaa noo samee dacaaman cunto noo samee oo mimaa kii ka mid ahaa kaana ahaa ama yucjibu mid cajalgeliya rasuulllahi sal allahu calayh wasalam wayuxasinu uu fiicnayn jirayna rasuulka ilahi mina taxsiin aklahu oo cunitaankiisana uu fiicnayn jiray haddaan taxsiin idhaa haddii wayuxsinu idin xarakaysantaho barhkood ay halkan ishaareen ama ay sheegeenna <coughs> min alixsaan buu noqonoo uu fiicnayn jiray cunitaankiisa si fiican uu cuni jiray marka loo sameeyo ama uu helo si fiican uu cuni jiray noqon oo yuxsinu aklahu dhaleecsan haddii yuxasinu la idhaahna mina taxsiina waa fiicnayn jiray oo wax fiican buu ku tirin jiray weye inuu fiican yahay uu wanaagsan yahay ayuu kuba tirin jiray oo ixsaan iyo taxsiin farqiga udhaxaynaya kolay taaba weeyaan markaasaa waxay tidhi yaa bunaya cinankaygii yaraayow dee waxay tasiirta ula timino waa nishafaqa balaaya dee aadna way ugaba yaryaryihiin saddex nin baa ku wada socdeen kolay khitaabkiina way midaysay oo ruux keliya soo qaaday waxaa suurtagala midkood inuu hadalka tawaliyo kii u jawaabayso ama barkood say ishaaraan dee ka u mudan meesha inay ula jeeda hadalka oo haddaan geeska eegno dee rasuulka ilaahay qurbigii xasanba uu noqonayo haddii aan jaanibka kaba eegno bal markaale ama dee kol haddii kalaamkooda uu mid keliya wax keliya ay wada doonayeen saa daraadeed ba ay u tawxiidisay uun bal khitaabkii laa tashtahiina maanta ma xiisaynaysid bay tiri oo kaa aad leedahay maanta rasuulka ilaahay jeclaa ama uu waxa weyaan fiicnayn jiray dee cunitaankiisa ama si fiicanba ba uu cuni jiray iyaga agtooda cunto fiican oo wanaagsan ay dee xiiseeyaan ahayd markay helaan maanta dhaqaalihii iyo dee ceeshkii aad buu waasac noqday diiqii iyo cidhiirhgii berigaa hore jiray waa tegay anwaac kala duwan oo cuntooyina oo kuwii hore kaba macaan baa la isticmaalaa isticmaashaan marka maanta ma xiisaynaysid kii haddaan sameeyo dee ma cuni kartaan boo ma xiisaynaysaan laa tashtayhi ma doonaysidaan maanta qaala wuxuu yidhi kii markaa u jawaabay bala maye noo samee waan dooni doonaan doonayna noo same noo samee qaala wuxuu yidhi faqaamaadka waa ciddii kama warinaysa iyade way kacday oo faakhadat waxay qaaday shayan in min ashaciiri heed kaba mido fadaxaantu way ridatay ama midxankii bay marisay oo midxankii ayaa dee si bal markaa hadhow ayuu dee dubi kartaba ama ay u samayn karto uma jacalatu markii adigu budo kaba dhigtay ay midxakii marisay ayay yeeshay fii qidrin waa wixii dee ay markaas daxiinkii marka la eego shaciirkaas ayay deri ay markaas sidiisa budadiibay u karinaysaa ayay kuba riday wasabat calayhi waxay kuba shubtay shay-an wax min zaytin sayd ah in sayda ayay ku dhibqisay ama ay kuba shubtay xoogaa sayd ay kuba shubtay wadaqad waxay tuntay alfulfula fulful haddii fada la damiyey haddii la kasriye labaduba luqa ahaan waa jaais waataa filfishaban idhaa waa shaygan anwaacdiisa qaarkood waxay idhahaan kulaylkan aan naqaano ma lahe kulayl kale cuntooyinkeed iyo dee kolkoba laguma kariyo haddaba fulfushaas bay tuntay bay dee yadna iyo watawaabira tani waa jamcu taabirin ama taabarin bacda in la kasriyo in la fadxiyo filfisha iyo kamuunti iyo waxyaalaha kale ee yardee markaas ama diirimaad kale iyo cuntada lagu yar dee macaamaysto lagu diiriye taasoo dhanba tawaabil baa laydhaa fulfushu waa nooc tawaabilsha ka mida wey oo waxyaalaha kala duwan ee loo isticmaalo jaanibkaas bal cuntadii ruuxasta iyo ugu yar macaanayso ugu cuni karo taas ayaa tawaabil laydhaa haddaba waxaan leenahay waa dee fulfushu waa nooc tawaabilsha kaba mida khamuunka ama kamuunka oo kale iyo waxyaalaha kale oo dhammiba waa tawaabilshaasay kaba midin mufradkuna waa taabil ama taabal oo bacda la fatiya ama laka casriyo haddaba waxyaalaha adigu waqtigaa horena la isticmaali jiray ee absaarta ama tawaabisha kaba mid ahayd ayaa si ay dusha uga darto waa geedaheedioo kale iyo dee wixii saasaa wada markaasi geedaadan iyo wixii waa wada tawaabishaasun haddaba bal si ay dee cuntadii iyadii ugu udkoonayso ugu macaanayso dee ay wixiidaa yar baldiirimada ama kuleelka iyo dhadhanaankaasi waxyaale u yeesho ayay iyadiina tuntay si ay dusha ugaga daadiso marka maxay karis waa daxiimkii ay markaa shaciirka ahaa ay zaydkaa waxoogaagaa ah ku soo dartay waxyaalaha fulfushi iyo waxyaalaha yaree kale kulkululma ay ku dartay ayay faqarabatu ilayhim ayay u soo dhowaysay faqaalat waxay tidhi haadaa kani mimaa kiibuu ka mid yahay kaana uu ahaa yucjib mid cajabgeliya rasuulllahi sal allahu cala wasalam rasuulka ilah haddii la helaba tan oo kale waa cajabgelinayay wayuxasinu waanu fiicnaynayay rasuulka ilaahay taxsiin ama min yuxsinu oo aklow haddii wax saasa la siiyo dee waanu cunayo qadar fiican buu kaba cunaya xadiidka ta inoogu suganna waxa weeyaan baajuri baa yidhaha waxaa lagaba qaadanayaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aley annahu kaana yuxibu tadyiba acaam cuntada wixii dee ku yar macaaneeya ama dhanaanle ama kulaylkaale diirimaadkaale ku udgooneeye oo kale haddii lala yimaado waxbaasi oo ku sugan ma jirto rasuulka ilaahi nutaa jeclaa ayaa xadiidka inooguma sugan laakiin bimaa tayasar iyadoo meeshiisan hore usoo maray doondoon iyo isku kelifid iyo isku hawrida aanay jirin wixii kolba sahlanaada umuuraha caynkaasna zuhdigii iyo umuurihii dee rasuulka ilaahay lagu yaqaanay iyo dadk laftii kubadda inay wax anfiyaya mawaadu ruuxu cuntadiisii waxyaalaha laba doono waxyaalaha kuba darsada isagii cunsiinaya ama adiguba umuuraha caynkaas iyo tawaabisha iyo wixii kale laguma macaanaynayo waxbaasiyo ku sugani ma jirto haddaan waxani aanay noqon wax dee nooc yar israaf iyo ifraad meesha aanu iman nooc takaluf iyo kubad markaa isku hawl badan iyo bal ruuxii oo dee bal matalan taasi aanay soo gelin iyo xersi ziyaadiya aanay soo gelin waxbaasiyo ku sugani ma jirto waa kan rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu caleyh xadiid xadiidka bal sanadkiisa dacfiga kuma sugnaado bal waxa weyan laynoogu soo naqliyo wey de waa baabkana kol haddaan axkaam imika aan kama qaadno xalaal iyo xaraam le aanay jirin xadiidkan sanadkiisa waa dacfi baa ku sugan aan leenahayna waa meelihii ay culimmadu ay tasaahushin jireen una halkan xadaana maxmud bn kaylaan qaala xadaana abu axmed can sufyaan sufyaanku waa thawri can ilasad bni qaysin can nubayxin ilcanasiy can jaabir bni cabdilaahi qaala anahu qaala wuxuu yihi ataana nabiyu sal llahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay baa noo yimi fii manzilinaa guriga iyaguu noogu yimi fadabaxnaa lahu shaatan neef adhiya ayaanu u qalay faqaala wuxuu ihi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh taaniisa bihim wa tadyiban likhaadirihim yeese kaanahu waaba iyagoo calimu ogaaday annaa nuxibu laxma hilibka inaan jecel nahay oo macnaa waa qalitaankan ay neefka noo qaleen ee ay nagu sooriyeeyeen maanta hilibkii waxaabad moodaa inay ka warhayeenba inaan anagu jecel lahay hilibkaanu jecel lahay inay ka warhayeen baabad moodaa wa fi lxadiidi xadiidka waxaa ku sugan qisatun qiso ayaa kuma sugan adigu waa qiso dheer baa kuma sugan oo bal matalan kollay imaam axmed iyo a'imadii kale xadiidka laba warisayna ay soo dhammeeyeen kol iyo daarim iyo ay sooba dhammeeyeen kollay qisada waxaa kaa mid ahayd kollay riwaayadka uu leeyahy waa nin kala dhaadheeriyo midkood waxaama odhan karnaa dhowr qiso ayuu kulansaday oo barhkood dee rasuulka ilaahay aada ugaba dambeeyeen marka la eegeen laakiin haddaan mid ahaan eego oo kale rasuulka ilaahay salawaatuullahi wasalaamu caleyh sheegay isagoo sheegay waqtigii dee aabbihii wafaaday oo kale isagoo markaa dagaalkii uxud aabbihii daraaddeed ugaba hadhay ama aabbihii kaba reebay hablo badan oo uu la walaal ahaa daraaddeed oo yidhi kuwaas baan kuu reebayaa haddii adig kuwaasi jirin eh, inaad hortayda lagugu dilo ayaan jeclaan lahaa bal adigu dadka dagaalamaya ha noqone kuwaa eegaya u noqo yaaminsi loo asiyo umuurana way kuma sugnaayeene aabbihii dayn lagu lahaa kolay dee xadiidkiisu in badan saxiixana kusoo noqnoqda iyo mucjizaad kala duwanoo rasuulka ilahi mucjizaadkiisa ay muuqdeen waqtigaa daynkii iyo ayuu rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu calayh uguma yimi adigu bal guriguu yimi markaasuu soo siyaarto haweenadiisoo iyadana uu ku yidhi bal rasuulka ilahi markuu gurigeennay wada inaha laba hadlin ayaa xadiidka kuma sugnaydoo adiguna markii rasuulka ilaahi yimi cuntadii uu cunay bay haddana iyadii may aamusin ay tiri rasuulka ilaah salli calaya wacalaa zawji aniga zawjkaygaba nagu salliyo markaasuu rasuulku yihi sala allahu calayka wacalaa zawjik ayuu yidhi markaasuu ku yihi sadiiqku lahaa rasuulka ilaahay waxba hala soo qado hala hadlo taytirma rasuulka ilaah gurigeedii yimi ayaa dee ku baxaya adigoon duca iyo aan taa weynaysan bal adigu kolley xadiidku qisooyin kalena way laba socdeeneen laakiin meesha waxa weeyaan dee intii maxlushaahidkii buu inoogaba soo qaaday riwaayaadka qaarkoodna waxyaalo badan oo mar damba wax dhacay oo xabaalaha uxud ee aabihii lagu aasay lafaqa iyo markii hore shuhadadii adigu umuuro badan baa qiso ayaa laba socota xadiidka marka laega duruqdiisa <clears throat> walow qaarkood qisadii khandaq ay halkan soo geliyaan iyo wixii yaraa ee rasuulka ilaahi intuu qalay dadka oo dhan wada deeqda iyo laakiin xadiidka marka laga axmediyo kollay qisadu waa qiso ka horreysay baad maadigu bal matalan say kuma yimaadeen waxaana iyada xadiidka bal inooguma sugan rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu caleyh hadalkanu yidhi dee waynu soo marnayo xubbiga laxmiga iyo wixii lamid a alcasal iyo bal matalan alxalwa iyo waa xubbi abiici waa shay iska caadiya oo wax dee meesha uu ruuxu yidhaaho talo seebu u dhacayo taasi maa waa xubbi abiiciyo ilaahayba dadka uu kuma khalqayba taasba weeye in eh, xubbigiisna markuu xirsi ziyaado ah iyo bal matalan uu ruuxii kuba xambaaro ayuunbuu madmuum noqonaya waxyaalaha hadduu ruuxu waxdoo dooranayo wax jecel yahay cuntadii uu kalaba doortu kalaba jecel yahay iyada taas dee wax loo diidaya ma jirto kol aduu waxanu shaygii mubaaxa uu yahay <coughs> waxaa marka halkan ay qolooyinkii xadiidka sharxay ay sooba qaadaan oo ay yidhaahaan waa umuuro waxaaba xadiidka inooguma sugan dee irshaadna ruuxii dayfka ama ina cid martigelinaya hadduu ogyo cidan uu martigelinayo wuxuu sii jeceliyo siiba doorto haddaanay kulfo badan iyo culays badan aanay kuba ahayn inuu bal taas ku yar dadaalo waxa uu isagu jeceliyo cidan uu martigelinaya waa taasoo idhaaha waxaa kaloo idhaaha walow dee taasi laftiga xadiidka waxa weeyaan aan dee toos looga qaadan ahayn laakiin yar dee bal markaa malaha iska culimmada laakiin ay soo dhigtaan ruuxii bal maalan dayfka ahaana haddii dee ciddii martigelinaysa waxaan kulfo iyo mashaqo kuma sugnaysa oo kolley wuxuu samaynaya uu sheegto dee noocii isagu dooranayay kolkol baaba imaka marka xunuuno badani ay iskaba yimaadeenoo ruux wuxuu iska dhowrayo kolkol aanu cuninba ay jirto oo kalena ay iskaba imanaysaa uu yidhaa waxaa dee anigu ma isticmaaliya waxaa ma cunaa ma cuntada caynkaas oo kale waayo waa tan xanuunada badan ee maanta dee waqtiga dambe muuqday oo kale ruuxa dadkii ay ximyo daraaddeeda ama isdhowri daraaddeeda anwaacul ancima barhkood ay dee ugaba joogsadaan oo kale hadduu uba sheegto oo isagiina aanay kulfa iyo mashaqo ku sugnayn iyadna inaanay bacsi kuma sugnayn taasi walow aan dee sheegasho rasuulka ilahi u sheegtay meesha aanay jirin ee iyagu wixii ay keeneen ay ahayd rasuulka ilaahayna uu hadalka yidhi bal xagga jacaylkuna waa taanaal horeba soo marayo waxa weeyaan bal markaa waa xubi abiiciyan wey kale sharaxan hayaana adigu mucjizaadkii rasuulkaee jaanibkaa muuqday cuntada badinteed iyo umuuro badan ayuunbu istabageliya halkan xadaana bn abi cumara <clears throat> qaala xadaanaa sufyaan waa labadii marka dhaweydaan soo arkaynin xadaanaa cabdulahi bni muxamed bni caqilin anahu samica ibna jaabiran qaala sufyaanu waxadaanaa muxamed ibnu lmunkadiri can jaabirin marka waxa weeyaan musanadka xadiidka ayaa sufyaan ibnu cuyayna laba nin buu ka wada wariyey xadiidkii oo mid kastaa jaabir ka wariyay mid waa cabdulahi ibni muxamed ibni oo kolay mukhtalafu fiihi oo xadiidkiisu martaba xasan aanu dhaafin bal markaas weliba hadii dee weliba markaa cid aanu ku khilaafamaya hadii iyada markaa khilaaf xaggiisa kaba dhaco dad kale uu kuba khilaafo xadiidkiisa martabada xataa ma gaadhayo eh, laakiin nin siqa ah oo rijaashii lixda ahayd ama aimadii kaba mida ayaa xadiidkii maanta la socdo maxamed ibn munkadir oo isna jaabir kaba wariyey wuxuui markaa jaabir qaala kharaja rasuul laahi sal llahu alay wasalam rasuulkii ilaahay ayaa soo baxay ayaa baxay walxal ana anigu macahu maciisa aan ahay fadahala wuxuu u galay cala imra'atin haweeney min alansaari ansaar kaba mid ah ansaar kaba mida ah, ayuu tegay gurigeed fadabaxat lahu waxay u gowracday shaata neef adiya iyadaaba dee gowracdo hadday haweenay neefkii gowracdo waxbasiba ku sugani jirto taasoo waxa wey inay amartay inaa suurtagale bal adigu neef bay u qashay oo faakala minhaa rasuulkii ilaahay markii la keenay ayuu wax kaba cunay waatatu waxay ula timi u keentay haddana ay ula timi biqinaacin dabaq miru qinaac waa dabaqan dee khaasatan nakhishooda laamaha ay kaba iyo dee quuskood iyo caleemaheedaati kaba samayn jireen waxa ay kaba soheen min rudabin rudab oo adigu waa dabaq bay u keentay rudab oo timirtu markay bislaato uun welina aanay timiroobin adigu bal uu ku sugan yahay oo faakara min waxbuu kaba cunay uma tawadaa u weysaystay liduhri salaadii duhur buu u weysaystay wasallaa uu tukaday uma sarafa rasuulka ilahi baa salaadii kaba baxayoo faatatu waxay haddana rasuulka ilaahay ula timi oy u keentay min culaalati shaati waa neefkii adhi ahaa bal baqiyadiisii waa hilibkoodii waxyaalihii kaba harsanaa oo in yar dee baqiyadii hilibkeedii ayay u keentay faakala rasuulka ilaahay dana uu cunay uma salla alcasra salaadii casr buu tukaday walam yatawada muu weysaysan bal xadiidku kolley waxa ay umuuro badan iyo fawaaid kala duwanahay nooguma sugnaadeenna waqtiguna dee ma wada joog joogsan karno mid baa jirto rasuulka ilaahay markii horena waa weysaystay isagoo hilib cunay iminka marka dambena ma weysaysana waana maalin keliya ota abu hureyre haddaan laba cishaba ku kala xambaarnaya laba waqti tani waqti keliya ayay ahaydba laakiin xadiidku sariix kuma aha inuu rasuulka ilaahay weysadiisani ay ahayd hilibkan uu kaba weysaystay xadad kale iyo isagoon weyse qabin baabay weysadaasi noqonaysaa tan kalena weysadiisii duhur buu qabay sibuu kuba tukaday ee hilibkan uu cunayna hilib cadi buu ahaayo naaqad weysada burinaya maaha taas iyadu waa mid arinta kale inoogu sugan rasuulka ilahi isagoo markii hore hilib cunay ayuu haddana hilib cuno ruuxu bal isagoo calooshiisaba kii hore kaba bixin cuntadii hore kaba bixin hataa wax darariyo wax dhibo ugaba dhimanayaa jirin dee cuntadii uu cunay wixii kaba hadhay ama haddii dee uu cunto kala cuno dee haddii aan isaga darar iyo dhibaato ugu dhimanaysa aanay jirin oo dee marka hore intii si xun ugaba aanay dhibaata ugaba imanayn wax basiyo ku sugani maba jirto laakiin xadid xadiidkii caaishaynu soo maray ee rasuulka ilaahay maalin keliya hilib laba goor kama wada dhargin oo kale dee xadiidkaa dharaginooguma sugnayn halkana inuu markii hore intii kifaayadiisa id kaba qaatay uu haddana mar damba kuma noqday oo xadiidkaa amilaano kaasu iyada halkana arrinku sariix kuma aha waxaa dhici karta waqtigaasi uu yimi waa waqti dee waqtigaa duhurba dhowaa inuu xoogaa kaba cuno markii dambana ay qadadii ay hagaag uba cuneen taasi waa suurtagal dee waxa weeyaan haddii aan idhaahno labada waqtiba waa kaba dhargayna dee waxay noqonaysaa caaisha dee waxay ka waramaysay xadiidkeeda lafteeda iyadu say aragtay ay ka warhaysay deetana waa wax aqal kale kaba oo mar keliyo naadirana dhacoonay kaba warhayn bay noqon oo xaaladaasna waa kuba jamcin karnaa bal tan dambe ee imanka xadiidka iyada inuu markaa arrintan aawe xadaana cabaas bn mxamed bn duuriy qaala xadaana yunus bn muxamadi qaala xadaana furix bn sulaymaan can cusmaan bn cabdiraxmaan can yacqub bn abi yacquub can umilmundiri qaala koley inta yara ii hadhay axaadiisu maan laqbayn doonaa aan dee yar carabka marinaysan kuma joogsan kareen qaalad waxay tihi umulmundir oo haweeney iyadna asxaabtii rasuulka kaba midoo ansaar ah dakhala calaya rasuulu llaahi sal llahu calay wasalam rasuulka ilaahay baa ii soo galay walxaal macahu maciisa caliyun cali uu yahay walana walxaal awmaay walana anagana waxa noo sugnaydba dawaarin mucallaqatun dawaarin waa jamcu daariyatun waa laamahan nakhiisha ama geedka timirta ee rudubka iyo timirta ay kuba sugantahay taas baa lagu magacaabaa ujeedada ama cidqi tan la yidhaa wey waa laamteeduna ujeedo macna waxa wey dad beeralay ay ahaayeen timirtooda waqtiga bislaanaysana way gaadhay waxay soo jebiyeen intii dee iyadu ay timirtu ku taalay markaas aqalka meel kamid midaa sudhnay qaalibanna taa waxay yeeli jireen markay timirtu bislaa ta uunay busriga tahay ayay meeshan keeni jireen way dayn jireen muddo dee kolay muddadan ay dee waqti kulula kolay waqtiga goda waa waqtiga xagaaguna waqti kale maaha kulaylkan iyo waxyaalahaas baa markii hore geedka aan rudab ku noqon en aada ugu bislaan ayaa dee sidaa ku bislaan jirta oo rudab ku noqon jirtay iyaguna inyar inyar kolba wuxuu rudaboobay kaba cunayeen oo halkii laantandeed ama cidigan ay soo goosteene busriga timirta markaasun dee jilicday ee ama timiro adigu dee bislaanaysay ayay dee meeshan muddo kolba wixii rudab uga noqda ayay ka goosanayeenoo bitadriij bay u cunayeen rudabkeeda bal markaa taas bay cidqiguna waa intan dee isku xidhan bay ay timirtu kaba baxda cidqi lagu magacaabo caynta marka la kasriya haddii cad laydhaa geedkao dhan baabay noqon <clears throat> markaasa adigu waxaa jirtay oo dadka aqalkoodiibay meelo ka mida dawaanidaasi sugnayd dee laalaaday qaalat waxay tidhi fajacala rasuululahi sal llahu calay wasalam rasuulka ilaah baa wuxuu gudagalay dena iyagiiba idankoodiiba ay haystaan sal llahu calay wasalam iyo wacaliyun caliyun oo macahu dee wacaliyun walxaal caliyun macahu uu yahay yaakulu inuu cunayo oo rasuulka ilaahay dawaanidiibuu midharhkii dee wixii bislaadee timirtaada ama radabkuu ka googoosanayuu cunayay taasa daahirkaana rasuulka ilaah ay taagnay buu ku cunayay waana arin jaaiso rasuulka ilaaha ficilkiisu inaga xataa hadii laydha dee taagni iyo in wax lagu cabo ama lagu cunaa karaahabay noqonaysaa isagu markan uu cadaynayo inaan nahyigiisaasi litaxriim ahayne uu litansiih ahayo qaybta kalena ay banaantahay isaga xaqiisa xataa karaaha kuma noqonayso oo bal dee cunitaankii oo taagnidiibuu kuba cunay calina waa la joogayba faqaala rasuul llahi sal llahu aley wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu ihi mah waa ismu ficil oo bimacnaa dee waa zajri macnaa ka joogsa weeye iska daa caliyow oo macnaa ha cunin ayuu leeyahay cali buu u diidayaa sababtu ugu diidaya waa maxay yaa caliyo caliyo macnaa ukfaf weeye waa zajrin iska daa ha cunin rodobkan iyo dee timirtan aad cunaysee fa ina waa kan cileeye rasuulki ilaahay fa innaka adugu naaqihun mid imukuun xanuun ka soo kacaa tahay mid imukuun soo ladnaaday baa too weli quwadaadii iyo tamartaadii kumay soo noqon oo markaa dee rodobkanood cuntay iyo taasoo kale oo dhaqsa iyaguna waxyaalaha fawaakiihta ay dhahaan markaaba dhaqsa ugu bedelmaanoo kale waxaa dhici karta haddii waxay kaba yimaadaan inay dee isagii weli muu xoogaysan xanuun unbuu imaka ka soo ladnaaday inuu haddana xanuunkii kuba soo laabmo oo adigu uu qaadiba kari waayo bal markaa waa nooc xamyo weeye isdhowritaan oo dee san ruuxa xanuunsanayaba wixii laysteeya xanuun buu ku kordhinaya ama dhibbaa uga imanaysa looga ilaaliyo ruuxan markaa naaqih waa ruuxa imaka xanuun kasoo kacay soo ladaaday weli quwadii aanay u soo laamin isaga naftiisa dacfigii jiro waxaa dhici karta waxyaalaha qaarkood satan oo kale iyo inaanu qaadi karin oo hadhow dee xanuunkii uu kuma soo laamo waa nooc xumiyay ahayd rasuulka ilaahina salawaat ullaahi wasalaamu caleyh oobatada aimadu kutub dhown ay inoo diyaariyeen oo si fiican uga soo shaqeeyeen oo kutubta dibiga rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu caleyh ee kalaba duwaneedo xataa xadiidkani waxyaalo kala duwan uu kulansanayo umuuraha dee xaggan dibiga kuma tacaluqsan kuusan sixada ilaalinteeda iyo dhowritaankeeda kuma tacalluqsan mah caliyun fa inaka imika ayaad xanuun kala soo ladnaatay ood imika ka soo kacday bal taasba weyn bal marka xadiidka xumyadii waa inooguba sugan tahay isticmaalka tadabuq oo isdhowritaanku waa nooc istaweyneed weeye bal dee waata la idhaahdo dee isdhowritaanka ayaa ka mudan iyo wiqaayada ayaa istaweynta dambe kaba mudanoo bal tadaawigii iyo tadabuqkii isticmaalkeediyo inuu haboon yahayna xadiidka waa inoogu sugan yahay bal rasuulka ilaahayna waa waa ina amray wuxuu inoo sheegay xanuun kastaba ilaahay inuu u dejiyey dawadiisuna ay jirto ee markaa inaynu isdawayno oo aynan isku dawaynin wax xaaraama ah. bal xadiida saxiixa muslim ku sugan ayaa maxaa rasuulku yidhi ilaahay xanuun kastaba dawo ayuu u dejiyey ayaa muxuu idhi fa idaa usiiba dawaau daa'i bari'a biidni laakiin arrintu maxay ka dhacaysaa dawadii waa la isticmaalayaa xanuunkii ruuxu kama bogsanayo had iyo goor dee dawadii xanuunkan u munaasibka ahayd baan dhicin ee marka la helo oo la asiibo xanuunkan dawadiisii la asiibo ayuu idan ilaahay kuwa bogsoonaya ujeedadu xanuunkii wuxuu u baahan dawadii horta u munaasibkahayd haddana qadarkeedii inaanay qadar ahaan aan uga yaraan ziyaadana aanay jirin baldee waqtiga bal markaa marka waxyaalaha laysla helo ayaa idankii ilaahay uu kuwa bogsanaya de xadiid kalena calimahu man calimahu wajahinahu man jahinahu baa rasuulka ilaa yidhi bal marka xaggaa bal marka tadabulkii tadaawigii inna tawakulka iyo dee taa tala saarashadana iyadii ma anfeeyaan oo dee iskama hor imanayaan dambe bal markaa taasna iyada xadiidka way nooguba sugan tahay oo bal xadiidka waa umuurahan dee kaba qaadanayno xadiidkuna waa inoo socda qaalat waxay tihi fajalasa caliyun cali markii rasuulku sitaa ku yidhi uu leeya adiga imaka tan maslaxa kuuguma sugna inaad waxan cunto ama rudabkan iyo aad cunto oo xanuun marka loo eego dee xaaladaadu saytay kuma roona ee iskada ayuu fadhiistay wanabiyu sala allahu calay wasalam yaquul rasuulka ilaahina waa sii cunaye waxbuu ka sii cunay qaadat waxay tidhi haweenaydii fajacaltu lahum waxaan u yeelay silqan silqi baan u yeelayo wa shaciiran koley waxyaalaha deeta ayo macrifo umalihiin dee isku sii hawlana waxyaalahan waxba kama garanayn ma jirtee waxay silqiga yidhaahaan dee kutubta luqad iyo keyrkoodba ta inoogu sugan ibnulqayim iyo halkana fawaaiduu leeyahy waxyaalana waa sheeg sheegaabe ee waa adigu koley waxyaalaha buquusha wax kaba mida un weeye oo yidhaahaan dee asal mala dee dhulka galana iyo gudna waa leeyahay caleedna waa leeyahay iyadoo dee la kariyaba laba cuno silqigoo xadiid kaloo saxiixa bukhaari kuba sugnayd oo xataa riyaadkuna qaybaha hore kuba soo dhigay malaama kitaab salaam baan filaya qaybaha hore maha dhixiis oo kale oo saxaabi ulaa haweenay baan iman jirna marka jumcada kaba nimaadno xabado daxiina ah, dee markaas ay oyo malaha xabaad iyo silqiga iyo waxbay siin jirtay oo maalinta jumcadan intaas aan uguba farxi jirnay oo jumcada iyo taas waaba taase adigu waa wax buquushii kaba mid oo laakiin taa waxaan dhaafin karaa maba jirtay dee ciddii macrifo badan ama dadkii dhirta iyo waxaa yaqaanay baa la weydiin karaaye <laughs> sheekh soomaaliyeed oo sheekh xuseen odhanaya raximah tacaala kale dee muddo ayuu dee waa taas malaa asalkiisa hore waa deegaanka jirjigay walow dee halku markaa kutubta ku aqri jiray malaa nawaaxida dhagax buur ay ahayd laakiin dee deegaankiisu waa dadkan soomaalida jirjiga iyo degta ayuu ahaa <clears throat> ayaa dee raggii minhaajkiiyo dee yaqaanaa dee kolley aad buu fog yahay oo ma dhowe ayaa waxaa la sheegayay dee markaa xayawaan soo galada wuxuu ku dhaafi jiray waa bahal waa bahal waa bahal marka geed yimaadada ama wax saasina waa geed waa geed buu odhan jiray waana dee shay hadio goor xataa haddaad eegto bal sabuurada markay culimadeedu quraca ay kuwa fasirayaan haddana haddaad kutubtii luqad iyo sharci iyaga naftoodiiba waa siduu yahay siduu yahay siduu yahay buu odhanayaanoo midaad kuba hagaagta aanaad garanahayn oo kaleo dee in badan baa kolkol inaad labadii geed sila aragta laakiin mooy aan karahayno markaasa ah, wuxuu odhanayay ma waxaan fila <coughs> waa laga yaaba inuu dabaqadii kuwa dhawa sheekh cabdiraxmaan zaylaci ahaa waa bahal waa bahal iyo waa geed waa geed de madaxa waa sirqi waa axad albuqoor iyo waa sirqi iyo shaciir bay u samaysay oo ujeedadu haadi iyo waxaas iyo kada isugu karisay faqaala nabiyu sal llahu alay wasalam licaliyin rasuulkii ilaahay oo macrifadii umuurahan u lahaa dibig taasbe ayaa wuxuu yidhi min haada faasib kan baa kuu roon kan baa marka la eego xaaladaada yadta aad tahay kan baa kuu fiican oo kuwo kuu siyaadnaye min haada kan wax ka mida faasib asiba oo kan wax ka asib faina haada awfaqu laka kan baa adiga ku munaasabsan ku xagga marka la eega muwaafaqada uu adiga xaaladaada iyo xaalada sadatay uu yahay mid waafaqaya ama u munaasiba kan baa ku mudane balsan bal matalan yaal ayuu yidhi xadaana maxmuud ibnu haylaan kale waa xadiis isaguna hadal inaga yar baa marka la eega macaanida xadii fawaida inoo leeya waa xadii saxiixa muslim noogu sugan kale wallah subxana wa tacala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqir